الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ورضاه اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار waxaan ku soo jirnay kitaabkii alcilaaj biاlruqa min alkitaabi waالsunna lishaykh الdoctor sacd ibn wahaf alqaxطaani xafidahu اllahu jala wacala waa darsigiina ugu dambeeyey in sha allahu tacaala waxaan maraynay annowc thaani bacda alcamali wahuwa huwa anwaac nooca saddexaad ee la isku daweeyo oo qofka uu isaga daweyn karo maradka ku dhaca qalbiga markuu camalka sameeyo kadib siduu uu ilaalin karaayo qalbigiisa uu daweyn karaa amraadan maanta aadka iyo aadka u badan ee qalbiga ku dhaca ee stresska debressionka ay u badan yihiin qof kasta wuu ka sheeganayaayo waa maraad runtii aada u faafta qofkii qalaq baa ku dhacaya wuu iska cabsanayaa waa iska wareersan yahay waxaan sameeyey wax kale kala garan maayuu leeyahay sidee lagu daweynayaa marka bacd alcamali wahuwa alaaثaة anwaac saddex nooc baa lagu daweynayaa buu sheekhu yidhi awala wuxuu yidhi muxaasabatu nafsihi qofka inuu naftiisa xisaabiyo calaa طaacatin طaaca uu naftiisa ku xisaabiyo oo naftaada aada la xisaabtamaysaa طaacadaasoo qasarat fiiha min xaqi اllaahi tacaalى daacadaasoo uu ka gaabiyey xaqii ilaahay uu ku lahaa naftaada la xisaabtan xaq ilaahay uu kugu lahaa oo ah inaad adeecdo ma ka gaabaysa bal fiiriya naftaada imtixaana weydii oo waxyaabaha qalbiga lagu daweeye weeyaan oo daacadaasoo markaa falam tuuqichaa aadan u samaynin cala alwajhi almatluubi sidii lagaa rabay daaca lagu amray salaad baa lagu amray waad xanuunsatay oo qalbigaad ka jiratay bal waxaad weydiisaa naftaadood xisaabisaayood weydiisaa salaadan lagu amray sidii matluubka ahaydee lagaa rabi ma ula timaadaa salaada wakhtigeedii ma ku tukataa tahaaradeedii ma ilaalisaa khushuuceedii sidoo kale ma ilaalisaa sifadii rasuulkeena sal allahu calayh wasalam uu u tukan jiray ma u tukataa naftaada weydii inaad sidii lagu amray u samaysay in kale wa min xuquuqi illaahi tacaala xuquuqda ilaahay qofka uu ku leeyahay oo la doonayo naftiisa inuu kula xisaabtamo waxa ugu weyn alikhlaasu ilaahay oo camalka loo khaalis yeelo wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin inahu min cibaadina almukhlasiin nebiyullaahi yuusuf wuu allah subxaanah wa tacaala ku ammaanay waxyaabaha uu ku badbaadiyey nebiyullaahi yuusuf oo darajaadka uu ku siiyey oo imtixaanadii laga qaaday uu uga barmoosay oo uga baasay waxa weeyaan ikhlaaska dartiisa naftaada markaa weydii camal markay samaynayso kula xisaabtanba ikhlaas bay u samaysaa wanasiixa iyo dadkoo khayrka loo sheegoo loo miiro naftaada dadka muslimiinta uma naseexaysaa naseexadu waxa weeyaan qofka waxa khayrood la jeceshahay in loo sheegoon waxba laga qarinin ambiyadoo dhanna ummadooda way la hadli jireen إنii laka min الnaaصixiin وأna lakum naasixu أmiin وnaصxtu lakum walakin laa تuxibuuna الnaaصixiin وأnصxu lakum وأclamu min allahi ma laa taclamuun nebiy llaahi yuusuf walaalihii haddaa waxay yidhaahdeen waa u naseexaynaynaa maa laka laa taأmana عalى yuusuf وإna lahu lanaasixuun arsilhum macanaa qadan rasuulkeenna sal allahu calayh wasalam diintoo dhan wuxuu kusoo koobay khayrkoo loosu sheego xadiidkii arbiciinka waa kaan ku marnay addiinu nasiixa diintoo dhan nasiixadii markaa naftaada dadka ma u naseexaysaayo naseexada ma qaadataa sidoo kale naftaada waxaad kula xisaabtantaa walmutaabaca mutaabaca ma la timaadaayo wixii lagu amray iyo dariiqii rasuulka iyo dadkii wanaagsanaa sala allahu calayhi waaalihi wasalam ma raacdaa wa shuhuudu mashhadi alixsaan iyo qofka inuu joogo meelaha ixsaanka lagu samaynayo wa shuhuudu qofka inuu markhaati ka noqdo mashhad alixsaani meelaha ilaahay lagu caabudayo inuu badanaa naftiisa ugu naseexeeyo ay noqoto mid naftiisa joogta meelaha ilaahay lagu caabudayo wa shuhuudu inuu qoro qofkii minat illaahi calayhi nicmada ilaahay uu ku galladaystay fiihi dhexdiisa oo caafimaadkii oo a awlaaddii oo a maalan maalkii ilaahay uu siiyey oo a darajaadkii ilaahay uu siiyey naftaada inaad kula xisaabtanto wa shuhuudu taqsiiri sidoo kalena qofka inuu qiro oo markhaati uu ka noqdo nicmooyinkaa la siiyey inuu ilaahay ku shukriyo inuu ka gaabiyo washuhuudu taqsiiri iyo inuu markhaati ka noqdo oo uu qiro inuu ka gaabiyey arinkaa nicmadee la siiyey ilaahay uusan ugu shukrin bacda daalika kullihi arrimahaas oo dhan nafta markaa wuxuu yidhi sidaasaa lagula xisaabtamaa labo sheekhu wuxuu yidhi muxaasabatu nafsihi qofka inuu la xisaabtamo naftiisa calaa kulli camalin camal kastoo kaana tarkuhu inuu ka tago uu ahaa khayran lahu khayr uu ahaa min ficlihi inuu sameeyo naftaada maalan inaad kula xisaabtanto camal inaad ka tagto ay fiicneed inaad ka tagtay muxaasabatu nafsihi calaa kulli camalin kaana tarkuhu khayran lahu min ficlihi camal maalan inaad samayso ay ka khayr bandayd inaad ka tagto inaad naftaada kula xisaabtantay maalan waa lagu dulmiyey qof baa dhib kuu geystay inaad qofka ka aargudato waxaa ka khayr badan inaad qofka iska cafiso naftaada markaa kula xisaabtan in ka tegitaankaas aad ka tegayso ilaahay dartii u cafinayso inay tahay naftaadood la xisaabtantay talow arrinkii shalay kugu dhacday iyo qofkii aflagaadada kugu sameeyey inaad ka tagto sooma fiicneen adigoo ka tegey oo aad naftaada u sheegto tira war khayr bay ahayd inaad ka tagto alxamdu lilah ilaahay baa i waafajiyey naftaadaad la xisaabtantay cudurkii marka uu kaa baxayaayo qalbigaagii marad ku dhici maayo laakiin haddaad ma aragtay naftaadii aad u dayso wax in laga tago uu khayr ahaa in la sameeyana shar u ahaa sharkii aad ku dayso qalbigaagii wuu jiranayaa sheekha taasuu markaa leeyahay qofku waa inuu naftiisa la xisaabtamaa alaa arrinka saddexaad ee quluubta lagu daweeyo wuxuu leeyahy bacd alcamali waxa weeyaan muxaasabatu nafsihi naftiisa inuu la xisaabtamo calaa amrin mubaaxin amar bannaan dushiisa inuu kula xisaabtamo ow muctaadin ama amar caado laga dhigtayo lam yafcalhu uu samaynin naftaada sidoo kale waxaad kula xisaabtami amar mubaaxoo iska bannaan ama caado laga dhigtay maalan dadkaaba caado waxay ka dhigteen bannaanka inay fariistaana isaga sheekaystaan waa mubaax soo adigana waad ka tagtay ilaan dadku markay meelahaas kale fariistaan marmar waxaa laga hadlayaa waxyaabo aanan bannaanayn baa la dhex dabaalanayaa kiibaa la gelayaa xam baa la gelayaa isku dir baa marmar la gelayaa marmar dagaal baa ka dhacaya waana meel iska bannaanoo in la fariisto marmar makhaayadda iska bannaan tahayo aanan la diidin sharciga uusan diidin marka shayga mubaaxa ah oo caadada ah oo aadan samaynin oo aad ka tagtay naftaada kula xisaabtan wahal araada bihi allaha wadaar alaakhira tegitaanka aad ka tagtay ilaahay dartii miyaad u samaysay mise iyo wadaar alaakhira adigoo raadinaya oo aad tira rabbiyow meeshaa waad rabtay inaad tagto waxaad isaga daysay marmar baa dadku hadallo xungalaan marmar bay dadku ku xantaan marmar bay dunuub ma aragtay la yimaadaan meeshaa la fariisanayo ma waxaad oga tagtay baskii iyo tareenkii aad raaci lahayd baad weysay meesha inaad ku tagtay transboorkii mise gaarigii baa kaa cadilmayo kaa halaabayo meeshii waa tegi weysay mase ilaahay dartiis baad oga tagtay wadaar alaakhira naftaada kula xisaabtan buu leeyahy waad caafimaadaysaa fa qofkii wuxuu noqoni markaa ilaahay dartii wixii bannaanaa hadda oga tegey iyo wixii mubaaxa ahaa iyo wixii caadada loo samaynayay raabixan qof liibaanay buu noqon qof markaa ribxi helay oo faa'iide helay buu noqonaa qof faa'iidaystay ow ama ha isweydiiyo araada bihi dunyaa arinkaa tegitaanka uu uga tegey ma adduunyo darteeda uga tegayo fayakuunu wuxuu noqonaya khaasiran qof khasaaray maalan shaygii mubaaxa ahaa iska banaanaa iyo caadada laga dhigtay ma adduunyo darteedaad uga tagtay mase daar alaakhiraad uga tagtayo waad liibaanaysaa shaygii mubaax dad ka tagto hadaa waa lagu abaalmarin oo caadada ahaa ajir baa lagaa siinaya marka isweydii naftaada kula xisaabtan ma arrimo adduunya darteedo meeshii baad gaari weysaad oga tagtay oo markaa ikhlaas la'aan baa lagugu ciqaabiyo ma aragtay aad ku noqonaysaa khaasir mase ilaahay dartii baad oga tagtay wadaara alaakhira fayakuunu raabixan uu noqonaya qof liibaanay aw araadaham ha weydiiye naftiisa oo kalu xisaabtamo bihi shayga caadadee laga tegay inuu uga tegay addunyaa adduunyo darteedo fayakuuna markaa wuxuu ahaanay khaasiran mid aanan liibaanin oo khasaaray wajimaacu daalika wuxuu yidhi arrimahaasoo dhan arrimaha nafta lala xisaabtamayo camalka kadib waxa kulminayoo dhan an yuxaasiba nafsahu naftiisa waa inuu xisaabaa awalan marka ugu horeysa cala alfaraa'idi waxa ilaah kuu farad yeelay naftaada ma rabtaa inaad la xisaabtanto oo ay caafimaado oo cudurada qalbigoo dhan aad ka saarto naftaada waxaad kula xisaabtantaa iyadoo weydiisaa ilaah wuxuu ku farad yeelay si fiican ma u samaysaa isweydii adiga shantii salaadood si fiican ma u tukataa zake haddii lagugu lahaa maalkaaga ma xisaabisaayo ma bixisaa mase shilin kastood bixisaba zakaad u qoranaysaa iyo wax kastoo kaa baxa ama waxyar waxa kuu yaalla keliyaad isku soo dardari adigoo maal haysta xajkii ma aadaayo ma soo xajisaa faradka ilaahay kugu farad yeelay soomkii faradka ahaa ma soomtaa faradkii ilaahay ku farad yeelay marka hore naftaada kula xisaabtan uma kadibna yukamiluhaa wuxuu uu kamilayaa in kaanat naaqisha haddii waajibkii iyo faraa'idtii ilaahay uu kugu farad yeela hadday naaqis tahay kamil naftaada markaad la xisaabtanto kadib uma yuxaasibahaa naftiisa qofka wuxuu kula xisaabtamay oo u weydiinaya cala almanaahi waxa ilaahay uu ka reebay naftaada meel la fariiso la xisaabtan qalin iyo buug soo qaado waxaa tidhaahdaa war nafay waxa ilaahay uu kaa reebay ma waxbaad ka samaysaa maanta waagaan baryey wax ilaahay uu kaa reebay ma ku dhacday naftaada weydii gabalkan dhacay iyo habeenkan dumay wax ilaahay uu kaa reebay marna ma ku dhacday ama qowl ah wax xubnaha laga sameeyo ama wax hadal ama ku hadashay naftaada kula xisaabtan manaahida naftaada waad qabanaysaa xaqaad ku soo celinaysaa kadibna qalbigaagi wuu caafimaadaya fain carafa annahu irtakaba qofka hadduu ogaado annahu irtakaba inuu sameeyey shay-an minhaa waxyaabaha laga reebay wax ka mid a ah, hadduu ogaado inuu sameeyo naftiisa samaysay tadaarakahu ha u degdego bitawbati tawba ilaahay ha ugu degdego ha u noqdo wاlistikfaar iyo allah subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf inuu weydiisto nafta markaa sidaasaa lagula xisaabtamaa naftaadii marka hore weydii faraaidta si fiican miyay u samaysaa wixii ilaahay uu ka reebay ma ka tagtaa bani aadam baa tahaye markaad xisaab la timaado wax baa kaa dhacay markiiba towbo u noqo oo shuruudihii towbada la imo camalkaa ka tag aad samaynayso ee lagaa reebay ka shallay mar dambe ha u noqonin uma kadibna markaa towba iyo istikfaara la timaado iyo istikfaar uma calaa maa camilat bihi jawaarixuhu naftiisa waxa ay samaysay oo jawaarixda xubnaha waxay ka samaysay ilaahay ha uga toobad keeno naftiisa ha kula xisaabtamo tii hore waxay ahayd waxyaabaha aad samaysay ama qalbiga aad ka samaysay haddana jawaarixdii la xibsaabtama jawaarixdaadi gacantaadii wax ilaahay uu kaa reebay maanta maku samaysay iyo xalay lugtaadii magu socotay ishaadii maku fiirisay wuxuu ilaahay kaa xarimay haddana xubnihiin baa lala xisaabtamay ilaa xubnahan yowma alqiyaama waa laga hadashiin soo maaha alyowma nakhtimu calaa afwaahihim afkaa laga hadlaa soo maaha waa la khatimayaayo waxaa la saari dabool wa tukallimuna aydiihim gacmahooda nala hadlaya waarjuluhum watashhadu arjuluhum bima kaanuu yagsibuun afka waa la dabooli waxba la weydiin maayo jawaarixdaadi marka la xisaabtan uma kadibna qofka hala xisaabtamo cala algaflati hilmaankii uu ilaahay hilmaansanaa naftaada marna ilaahay miyay hilmaantay ilaahay ma xustay maanta la joog dhan laba iyo toban saacadood habeenkii ma xustay allah subxaanah wa tacaala naftaada kula xisaabtan cala alaflati aflada ay ku sugantahay iyo waxyaabaha aad hilmaansantahy arrinkan sheekhu wuxuu yidhi undur iqaaat alahfaan almru raabic amarka afaraad sheekhu wuxuu yidhi saddex baan soo marnay cilaaju lqalbi yakuunu biumuurin arbaca afar baa qalbiga lagu daweeya ayuu yidhi midka ugu horeeya alqur'aan اlkariim midda labaad waa kuu soo sheegay in qalbiga laga ilaaliyo waxyaabaha dhibka u keenaya kan saddexaad naftiioo markaa lala xisaabtamo baan soo maraynay naftiina sheekhu wuxuu yidhi siyaabo badan baa lagula xisaabtamayaa qabla alcamali naftaada la xisaabtan camalka intaadan samaynin bacda alcamalina naftaada la xisaabtan tan afaraad sheekhu wuxuu yidhi cilaaju marad alqalbi qalbiga amraadiisa lagu daweeyo ilaahay quluubta hanoo caafiye eh waana cudurada ugu xunxun weeyaan qofka qalbigiisa hadduu jirrado min istilaa'i shayaani shayaanka qabsashada uu qabsaday calayhi qalbigii uu qabsaday dawayntiisa la daweynayo weeyaan waxaa laga daweyni shayaanka qalbiga qabsaday oo intuu soo weeraray buu la wareegay sidee lagu daweynayaa markaa shayaankii sheekhuu wuxuu yidhi xafidahu llah ashayaanu shayaanka caduwu linsaani insaanka cadowgiisii weeyaan waalfikaaku minhu waxa looga fakanayana shaydaan ee looga magangelayo huwa bimaa sharaca allaahu ilaahay wuxuu banneeyey weeyaan oo min alisticaadati ah ilaahay in la magangalo shaydaan ilaahay baa laga magangelayaa shaydaan wuu dhaartay oo ilaahay hortiisuu ku dhaartay rabbi bimaa aqwaytanii lausayinana lahum fi اlardi walaugwiyanahum ajmaciin shayطaan horta meelaha uu ku dagaalamo dhulka weeyaan meel kale kugula dagaalami maayo lausayinana lahum fi اlardi dhulka waxa yaallaan u qurxinayaa sida awadeed waxaa la rabaa ilahay in laga magangalo waxyaabahoo dhan waxay ka yimaadaan shayطaan maradul quluubi shayطaan xaggiisay ka yimaadeen marka ilaahay in la magan galo faإida qara'ta اlqur'ana faاstacid biاllahi min الshayطaan الrajiim وإma yanزغanaka min الshayطaani nasqun faاstacid biاllah in اladiina اtaqوا إida masahum طaaئif min الshayطaani tadakaruu acuudu biاllahi min الshayطaan rajiim yidhaahda wqad jamaca الnabiyu salى اllahu عalayhi وaalihi waslm rasuulkii salى اllahu عalayhi wasalam wuu jamciyey inuu ummadda u sheego bayna اlisticaadati in ilaahay la magangalo min shari nafsi naftaada sharteeda ilaahay inaad ka magangasho iyo wa shari shayaani shayaan shartiisa shayaan waxaa loogu magangeli maadaama naftan uu u socdo naftaada inayna kugu xambaarin shayaan ina raacdo min shari nafsi qaala sal اllahu calayhi waaalihi wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi liabi bakrin abuu buu ku yidhi waa abuu bakr garanaysaan khaliifadii rasuulka salى اllahu عalayhi وaalihi wasalam shaykhu اlmuhaajiriina wاlansaar abu bakr radi allahu canhu ثaaniya اثnayni id hmaa fi اlgaari id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan in allaha macana abu bakr weeyaan abu bakr baa rasuulkeena sal اllahu عalayhi wasalam wuxuu barayaa inuu naftiisa ilaahay uu ka magan galo sharteeda shayطaanna ilahay uu ka magan abubakr ilaahay jannadiisa uu siiyey almubashariina lahum biljanna ka mid a ah. rasuulkeena sal allahu calay wasalam aad uu u jeclaa maanta madiine uu kula aasan yahay oo garabkiisii uu jiifo baa ma aragtay rasuulkeena sal allahu calayh wasalam mar uu u yimid oo u yihi rasuulka alla waxaad i bartaa ducaa an ku ducayso fii salaati ibar wuxuu ku yidhi qul waxaad tidhaahdaa abubakarow qof kastoo muslim soo gaartana wuu ku ducaysanaya qul illaahumma faatir asamaawaati allaahumma allow faatir asamaawaati allaha bilaabay samaawaadka iyo walardi dhulalka way uumayo caalim alghaybi allaha og waxa maqan iyo washahaadati waxa joogow rabba kulli shayin shay kasta rabbigiisii iyo wamaliikahu boqorkiisiiyow ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaah inuusan jirin xaq lagu caabudo ilaa anta adiga mooye kuwo badanoo la caabudo way jiraan dadku u sujuudaan laakiin baail baa lagu caabudaa waanamaa yadcuuna min duunihi huwa albaail waxa ilaahay sukadiis la caabudayo baail weeyaan laa ilaaha ilaa ant acuudu bika rabbiyo waxaan kaa magangeli min shari nafsi naftayda sharteedaan kaa magangelaya ducooyinka la akhristo waxaan soo marnay oo khudbatulxaajada lagu magacaabo oo golaha marka laysugu yimaado iyo goobaha la fariisto rasuulkeena sal allahu alيh waslm in alxamda lilaahi buu dhihi jiray naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusana naftaada shar bay leedahay acuudu bika waxaad tidhaahdaa ilaah waxaan magangeli min shari nafsii naftayda sharteeda abubakar miyaa shar lahaa waad garanaysaan sharaftiisii iyo islaamka wuxuu u qabtay iyo islaamka siduu ugu gargaaray wa shari shayaani iyo shayaan shartiisaan kaa magangelayaa wa shirkihi iyo shirkigiisaan kaa magangeli shayaan intuu i dafo inaan allah subxaanaه wa tacaala u shariig yeelo wa sharakahuna waa la akrigi shayaan maalan xabaa'ishiisa iyo dabinkiisa inaan ku dhaco ayaan rabbigu kaa magangelayaana taana way sugnaatay oo shiinka iyo ra'da iyo maarag la kordhigo wa shirkihi baan kaa magangelayaa wa an aqtarifa rabbiyo waxaan kaa magangeli abuubakar baa ku ducaysanaya wa an aqtarifa inaan soo urursadoon gurubsado calaa nafsii naftayda suu-an xumaato inaan naftayda u keeno oo shaytaan intuu igu xambaaro aan naftaydii macaasi ku ridaan kaa magangelaya aw ajurahu ama aan u soo jiido dhib inaan u soo jiido ilaa muslimin qof muslima bal u fiirso ducadaasi way u khayr badan tahay waa ducada salaad kasta lagu akhrisanayo weeyaan oo rasuulkeena sal allahu alيh wasalam abubakar uu baray ilaahay shayطaan baa laga magangeli naftaadaad ka magangelaysaa waxaad ka magangeli naftaada inaad dhibto iyo muslimiinta inaad dhibto dadka muslimiinta ah sida aawadeed baa salaada marka lagu jiro marka ugu horeeya laga baxayo dhan qofkii maanta o dhan oo aada wada joogteen waxaad leedahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waad iga nabadgelaysa cirdigaaga waa iga nabadgeli dhiiggaaga waa iga nabadgelayaa sharafkaagii dhib uu geysan maayo ee nabadgelyo dushaada ahaado waa dadka hadda isla joogaye isla soo qoslayaye masjidka soo galay waxa ugu horeeyo oo aad maaragta ugu ducaynayso waa nabadgelyo ilaahay inuu siiyo qofka muslimka markaa lama dhibo dariska lama dhibo qaraabada lama dhibo ilaahay baa laga magangalaa wa acuudu bika weeyaan ilaah waxaan kaa magangeli inaan ajurahu ilaa muslimin qof muslim ah dhib inaan usoo jiido qul hu rasuulkeena sal allahu alay wasalam abubakar wuxuu ku yidhi ducadaa ku ducayso ha waxaad ku ducaysataa idaa asbaxta markaad subaxaysato waa ducooyinka waxay ku jirtaa maalan aladkaar asabaax walmasaa salaadaa lagu ducaysan karaa gadaasheed abubakar waxyaaba badan buu rasuulkeena sal alla alay slam weydiiyey waa kan ku yidhi duco salaadaan ku ducayso ibar allahuma inii dalamtu nafsii dulman kaiira walaa yakfiru dunuuba ilaa ant faqfir lii maqfirata min cindik warxamnii inaka anta algafuur raxiim waa kan allah subxaanah wa tacaala baa rasuulkeenna haddee eh, jeclaa oo doortay muminiintana wuu naxariisan jira wuuna jeclaa abuubakarna hadde wuxuu ahaa kii godka la galay oo ilaahay u ammaanay abubakar iyo rasuulkaba sal allahu calayhi waaalihi wasalam ducadan waxaad akhrisaa ayuu ku yidhi shaydaan baa looga magangeliye idaa asbaxta markaad subaxayso adkaaru sabax bay ku jirtaa waidaa amsayta markaad galabaysatana ducada akhri waidaa ahadta sidoo kale markaad qaadato oo aad aaddo madjacaka meeshaad seexanaysana joodarigaaga markaad aaddana ducada akhri allahuma faatir aلsamaawaati wاlard caalima alغaybi wالshahaada raba kula shayi wmaliikahu ashhadu an laa ilaaha ilaa ant acuudu bika min shari nafsi washari shayطaani washirki waan aqtarifa calىa nafsii suuءa aw ajurahu ilىa muslim waa waxyaabaha qalbiga lagu daweeyo weeyaan waxaa looga dawaynayaa shayطaan qalbigaaga markuu doono inuu qabsado ku soo weeraro ducadan ku badi way gubaysaa shayطaanna wuu cararaya qalbigaaga inuu ku caafimaaday sheekhu wuxuu yidhi wاlisticaadaةu magangalka ilaahay la magangalo wاtawakulu iyo tala saarashada ilaahay la tala saarto wاlkhlaasu iyo ikhlaasku ilaahay camalka loo khaalis yeelo yamnacu wuxuu diidayaa sulطaana shayطaani shayطaan madaxtinimadiisii iyo amarkiisii iyo inuu kaa raayo uu qaalib kaa noqdo kaa guulaysto isticaadada iyo tawakulka iyo ikhlaaskaa diidayo kaa celinaya hubkii aad isaga celin lahayd weeyaan xadiidka iyo ducada abubakar la baray tirmidi baa soo saaray wa abu daawuud baa soo saaray wa saxaxahu lalbaaniyu fii saxiixi atirmidiy sheekha markaa ducada ayuu kitaabka ku gabagabeeyey wasala allahu ilaahay wuxuu yidhi allah jala wacalaa darajadiisa kor ha u qaado wasallama ha nabadgeliyo wuuba nabadgeliyey ee darajadiisana kor buu u qaadaye warafacnaa laka dikraka waa kan alla yidhi calaa cabdihi addoonkiisa wa rasuulihi iyo rasuulkiisa muxamadin ahaa nabi moxamed sal allahu caleh waslm buu haddana ku salliyey waa addoonkii ilaahay alle wuxuu yidhi subxaana aladii asraa bicabdihi leyla waa rasuulkiisii laqad arsalnaa rasulanaa bilbayinaati muxamadun rasuulu llaahi waa kan alle subxaana wa tacaala yidhi waa rasuulkiisii muxamedna hadda qur-aankuu ku sheegay allah subxaana wa tacaala muxamadun rasuulu llaahi sheekha intaasoo dhan buu rasuulka ugu duceeyey waa tan la doonayo qofka muslimka ah nebiga haddaad ku sallinayso salliyadii aan soo sheegnay isticmaal waxaa la rabaa asalaah iyo wasalaam inaanan laga weynin in اllaha وmalaaئikatahu yusaluuna clى الnabiy ya ayuha اladiina aamanuu saluu calayhi wslimuu tasliima salaad iyo salaam baa la rabaa calىa aalihi ehelkiisii waa qaraabadiisii baa soo gelaya aalubeytkii baa loo ducaynayaa rasuulkeena sal اlahu alيه waslm aalubeytka wuu ka dardaarmay udakirukum اllah ahla beyti buu yidhi in la jeclaada la doonaya oo la difaaco wa asxaabihii iyo saxaabadiisii nabadgeliya naxariis korkooda ha ahaato ajmaciina dhammaantood waman iyo ruux tabicahum raacay nebiga sal allahu calayhi wasalam ehelkiisii raacay saxaabadiisii raacay weeyaan ilaahay kuwaasa naga dhigo biixsaanin iyagoon arkin raacay miyaan aragnay saxaabadii radia allahu canhum ehelkii rasuulka miyaan aragnay maanan arkin ma rasuulkii baan aragnay sal allahu calayhi wasalam may diintii baa noo timid waan raacnay sheekhuna intaas uu ducaynaya waman tabicahum biixsaanin raacay iyagoon arkin oo wanaag ku raacay wanaag fal ilaa yowmi اddiini laga gaaro maalinta qiyaamaho qiyaamaha uu istaagayo sheekha kitaabkii intaasuu kusoo gebagabeeyey kitaabku wuxuu ahaa kitaab mufiid ah. oo runtii sheekhu wuxuu mariyey markii ugu horraysay wuxuu hormariyey adducaa min alkitaabi waاsunna ayuu hormariyey kadibna cilaaj buu ku xijisiiyey sida laisu daweyn lahaa qofka muslimkaa cudurada ku dhacaya sida loo daweeyo ayuu sheekhu ka hadlay jazaahu llahu khayran rasuulkana sal allahu calayhi waaalihi wasalam qof markuu ziyaarto muslimee jiran markuu u tago wuu u jiray laba shay buu ugu ducayn jiray mararka qaarkood sida cabdulahi bni cumar uu warinayo xadiidkiisa axmed baa soo saaray abu daawuud wabnu sunni baa soo saaray rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam idaa caada mariidan wuxuu dhihi jiray allaahuma shfi cabdaka fulaan ilaahow adoonkaaga hebel caafi caafimaad buu u baryaya marka hore caafimaadka sidau u fiican yahy waa shay aad iyo aad u weyn caafimaadkii maxaad ku samayn marka lagu siiyo marka rasuulkeenna wuxuu yidhi yamshi laka ila salaa rabbiyow qofkan caafimaad haddaad siiso caafimaadkii uu helay salaad buu kuugu aadayaa oo kuu soo tukanayaa aw yanka'u laka caduwan ama cadow buu kaa difaacaya qofkuu shariig yeelay buu kaa nasahayaa rabbiyow oo wuxuu leeyahay subxaana allah wuu ku ammaanayaa alxamdu lilah buu odhanayaa ee ilaahu addoonkaaga caafi marka caafimaadkan aan raadinayno ee meel kasta loo aadayo waxaa la doonaya qofka ilaahay uu siiyey cibaadadiisa inuu ku dadaalo salaadda inuu ku dadaalo ilaahay diintiisa inuu barto qofka inuu ku dadaalo ilaahay xaqiisa inuu istaago iyo xaqii rasuulka sal allahu calayh wasalam inuu ku dadaalo kitaabkaana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu anfaco wixii khaladee naga dhacayna ilaahay uu noo dhaafo waxaan asiibanayna ilaahu ajar naga sii annaga iyo waalidiinteenna iyo culummadeennii iyo shuyuukhdeennii iyo qof kastoo markaa noo faa'iideeyey ilaahay baan taa ka baryaynaa marka waxaan jeclaysay insha allahu tacaala sida culummada badana ay sameeyaan haddii shay la dhammeeyo fawaa'id baa lagu daraa waxaan ka hadlaynaa hadda cuduraan ka soo sheekaynay wakhtigeeda ay dhacaan iyo wax lagu daweeyo kuwa jirka ku dhaca kuwa qalbiga ku dhaca fawaa'id marka culimmadu ay soo guuriyaan baan insha allahu tacaala oo caafimaadka lagu helo la doonayo qaarkood in la ilaaliyo arrimaha waxaa soo guuriyey ibnulqayim aljawsiya kitaabkiisa ibiguu ku guuriyey markuu kitaabka dhammeeyey baa wuxuu yidhi waqad ra'aytu an akhtima alkalaama في hda الbاb بفصل مkhتصر cadiim الnafci في الmaxaadiiri kitaabkii markaan dhameeyey baa wuxuu yidhi waxaan jeclaystay inaan ku soo gebagabeeyo baab yar oo la soo gaabiyeyo faa'iido badan oo ka hadlaya waxyaabaha la doonaya qofka inuu ka fogaado oo cudurrada u keenaya ilan caafimaad baa la raadinayaa wuxuu ka soo guuriyey kitaabka lagu magacaabo almaxaadiir kitaab lagu magacaabo ama almaxaadir baa lagu magacaabaa waxyaabaha la isaga digay kitaabka waxaa alifay buu yidhi yuxaana ibnu ma'sawayhi nin lagu magacaabo oo dhakhtar ahaa muslim ma ahayn dhakhtarka markaa wuxuu dhakhtar u ahaa khulafaa bani lcabaas cabaasiyiinta markay xukumayeen muslimiinta wakhtigoodii labadii boqol iyo ilaa saddexdii boqol laga soo gaaro buu markaa dakhtar u ahaa yuxana ibnu masawey arashiid haaruun arashiid iyo alamiin iyo ma'muun iyo dhammaantood dhakhtar buu ahaa wuu la talin jiray markaa waxyaabaha uu ka soo guuriyey waxaa ka mid ah wuxuu yidhi waman ixtalama qofka isku junuuba oo falam yakhtasil aanan qubaysanin xataa waطya ahlahu ehelkiisa uu ilaa markaa xaaje ka guto qof baa isku junuubay muusan qubaysanin ehelkiisiibuu u tegayoo xaajuu ka gutay fa waladat majnuunan hadday u dhasho qof waalan aw mukhabalan qof doqon ah falaa yaluumanna ilaa nafsa naftiisa mooye qof kale yuusan la dagaalamin wuxuu leeya qofka waxaa fiican hadday janaabo ku dhacdo inuu qubaysto kadibna reerkiisa wax ka raadiyo khaasatan janaabada waxaa la doonaya qof hadday ku dhacdo ama ehelkiisii janaabo xaggiisa ay ka timaado inuu qubaystaa fiican waayo waxay yareeyaan jaraafiimta cudurraday yareeyaan qofka ku dhaca haddii markaad xaajadaada gudatayba aada qubaysato haddii qubays qofkii uu heli karin waxaa la rabaa inuu weysaysto haddii uusan heli karin haddaa waxaa la rabaa inuu gebagabaysto taa wuu sheegay ibnu masaweyhi oo ibnuqayim baa ka soo guuriyey sidoo kale wuxuu yidhi alabquraad abquraad dhakhtarka lagu magacaabo waan soo marnay wuxuu ahaa dhakhtar markaa yunaan oo griig ah ilan griega waxay ahaayeen xadaaraadkii horeeyey ee dadku ay soo gaareen inkastoo falsafad iyo wax u badnaayeen culum hore ayay lahaayeen abquraad wuxuu yidhi aliqlaalu min addaari qofka inuu iska yareeyo waxyaabaha dhibaya raashinka dhibaya baa khayrun khayr badan min aliktaari min annaafic inuu badsado waxyaabaha anfacaya maalan wax ku dhibaya inaad iska ilaaliso baa fiican intaad wax badanoo ku anfacay aad cuni lahayd waa waxyaabaha caafimaadka lagu helo waxyaabaha ku dhibayoo dhan yarayso taasaa caafimaad lagu helaa inaad tiraado waxaan ama waa vitamiin ama waxaan uran yihiin ood badsato si aad caafimaad ugu hesho waxaa fiican waxyaabaha ku dhibaya inaad iska yarayso tan kalena aad ma aragtay aada u gelin ayib sidoo kale sheekha dadkuu ka soo guuriyey waxaa ka mid a ah alxaari ibnu kilda ninka lagu magacaabo waxaa lagu magacaabo abiib carab carabta waxa weeyaan abiibkeedii weeyaan aaif buu ku dhashay marka culamada qaarkood waxay leeyihin wuu islaamay hadalada uu yidhi marka dhakhtarka alxaari ee laga faa'iidaysto dadkana la doonayo ma aragtay inay ka faa'iidaystaan waxa weeyaan wuxuu yidhi man araada sixa qofka doonaya caafimaad falyujawid alhidaa waxa uu cunayo horta ha hagaajiyo maaha soomaali siday tiri waxaanan ku cuninba waa la cunaa ha samaynin raashinka aad cunayso horta iska hagaaji dakhaatiirta hortaasay ku dardaarmi jireen hadda kuwa jooga haddaa qofka waxay dhaheen wax hadduu cunayo balansi diet inuu cuno weeyaan raashin isla siman brotiinkii inaad wax ka cunto vitamin b12 raashin ku jiro inaad cunto ayon mid laga helayo birta laga helayo inaad cunto fruutiska inaad cunto raashin isku dhafan laakiin maalin kasta soor haddaad cunto iyo caano ama maalin kasta hilib geel iyo briis baan cunaya haddaad tiraahdo ka war sheekhu wuxuu yidhi markaa oo uu ka soo guuriyey abiibka abiib alcarab carab waxaa la dhaha dhakhtarkeedii weeyaan markii dambe yeman buu aaday haddaa cilmiga kusii bartay falyujawid alghidaa raashinkiisa hagaajiyo walyakul sidoo kale markuu wax cunayana calaa naqaa'in isagoo gaajaysan oo u baahan raashinkii ha cuno walyashrab biyo markuu cabbayana ama wax cabbayo ha cabo calaa damayn isagoo ooman laakiin maanta dhan biyaan iska cabbaya adigoon oomanayn iyo meelaan lagu oomaynin haddaad joogto maantao dhan haddaad wax cabto waxa weeyaan iyagana waxa badan dhibbay keenayaan walyuqallil sidoo kale ha yareeyuu yidhi abiib اlcarab min shurbi ilmaai biyaha cabitaankooda cudammada laakiin takhaatiirta waxa weeyaan waayaha waxay yidhahdaan biyo badan hala cabo qofkii waa inuu cabbaa maalintii meeqa liter ilaa shan sideed galaas waa inuu cabbaa sheekha taa waa lagu haystaa markaa walyatamadad buu yidhi qofka ha iskala bixiyo bacda alhadaa'i qadada markuu cuno waxaa la doonaya waxyar inaad iskala bixiso haddaad waxyar seexan karto qadada markaad cunto seexo walyatamasha ha socdo bacda alcashaa'i cashada markuu cunana sariirta yuusan isku tuurin waxyar ha socdo caafimaad hadduu doonayo walaa yanaam yuusan seexanin xataa yacrida nafsahu cala alkhalaa'i ha seexanin adigoon masquul gelin micnaha adigoo masquul ay ku hayso oo doonaya ha ka caajisina masquushii balgal oo wixii markaa kugu jira soo faaruuqi ama mid yaro ahaado short call ama long call labada xaajaba midii yarayd iyo midii weyneydba ha iska soo saaro ayib sidaasuu yidhi markaa ah, abiib oo sheekhu uu ka soo guuri ibnuqayim meel kale wuxuu ku yidhi alxaari wuxuu ku yidhi ibn kilda man sarahu اlbaqaa qofka jecel inuu noolaado walaa baqaa nololna ma jirto oo daa'im ogaada qof noolaanaya dadku waa jecel yihiin laakiin wuxuu yidhi walaa baqaa falyubaakir alghadaa quraacda horta ha ku degdego raashinka maalan subaxdii la cuno haddee soomaalidu badanaa afar saac bay iska sugtaa ha wuxuu yidhi quraacda ha ku degdego walyucajil sidoo kale hadda dejiyo alcashaa cashihiina hadda dejiyo wakhtigii la cunay taana dhakhaatiirta way sameeyaan dad baa afar saac wax iska cunaya saddex saac cunaya waxaa la doonayaa markaa waxay leeyihin after five inaad wax cunto ma fiicno waxaagii o dhan five dhammayso si calooshaadii markaa intaa yar ay u hesho wakti oo markaad siixanayso wax fucuud cashadii markaa wuxuu leeyahay sheekhu qofka soo dajiijiyo walyukhafif sidoo kale ha fududeeyo arridaa marada uu xiranayo marada uu huwanayo maro fudud ha ahaato dharku xiranayo qaarkood culimmadu waxay yidhaahdeen suuf ha ahaado dad baa maalan ama markay seexanayaan iyo aada isu duuduuba waxaa la doonaya maradooda inay jilicsan tahay wax culus laba busto iyo saddex iyo hadda dadka jiran unbaa iska saara soo ma walyuqila sidoo kale ha yaree yuu yidhi sheekha qofka doonaya inuu baaqi ahaado cumrigiisa uu dheeraado khishyaana nisaa haweenka inuu markas daboolo xaaje inuu ka raadsado weeyaan hawshaa wuxuu leey hala yareeyo wakhtiga fiican afartii habeen ma marba toddobadii ma marba laakiin haddaad markasta ma arag tiraado haddee ma aragtay ama ajir baan raadsanayaayo sidaa cudurrada hadday kugu soo degdegaan falaa yaluumanna ilaa nafsa dhakhtarkaas sidaasuu dardaarmaya hala yareeyo hadde waayahana waad aragteen zamankan haddee dadkii maanta waxaa laga sheekeyno arrimahaasum baa laga sheekeeyaa ayib qaala alxaari sidoo kale wuxuu yidhi dhakhtarka arrimihiisu oo badan yahi waxyaaba uu ka hadlay arbacatu ashyaa afar shay tahdimu lbadan jirkii baabi'isaa aljimaacu cala albaطna maala aljimaac qofkii inuu xaaskiisa wax ka raadiyo cala albaطnati calooshiisoo buuxda isagoo aad iyo aad u dhargay waxaa la rabaa dhexdhexaad qofkii wa dukhuulu اlxamaami cala اlimtilaa iyo in la qubaysto maalan adigoo aad iyo aad u dharagsan iyadana waxyaaba waxay ka mid tahay jirka baabi'iya oo waxaa la rabaa haddaad wax cuntay wax yar ku naso kadib raashinkaadii oo degay qubayso sidoo kale haddaad wax barakaynayso xaaskii iyo adigoo raashin ka dhargayoo zaa'ida hawsha ha u dhaqaaqin dadka qaarkii waxay aaminsan yahay de wax badan baaba la cunaayo maar hilib iyo caano iyo wax baa la cabaayo zamankan dadka qaarkii waxaaba isticmaalaanba dawooyin kale oo la baa'aday badinaysaa sidaani dadkii waxaasaa lagu mashquuliyey maanta oo dhan qof baa raadinaya farmasi daba socda ama dawooyinka wuxuu raadinayaa maara dawa soomaaliga oo la de hawshaas say ku badanaysaayoo maar say ugu suurogeli arrimahaada haddii la badsado cuduray keenaan marka dambe waad fariisanaysaa inta ilaahay uu ku siiyey ma aragtay intaa wax ku qabso ayib wajimaacu اlcajuuzi sidoo kale qofka oo duqa ah duqda ah oo iyadana wax laga raadiyana jirka ayay daciifisaa wa aklu اlqadiidi iyo hilibka maalan gubtay oo aad iyo aadka loo gubayna ama daahayna waxaa laga qaadaa jirkuu daciifinaya nin waxaa jira markaa boqora sidoo kale boqoradan waxay jecel yihiin hadda iyo madaxda caafimaad inay helaan si ay dadka u xukumaan waktigooda uu dheeraado ila waxyaaba badan bay haystaan nicmooyin badan waxay rabaan nicmooyinka inay u daainto marka dhakhtarkiisii buu markaa u yimid oo wuxuu yidhi isagoo la hadlaya abiibkiisii lacalaka laa tabqaa lii waxaa laga yaabaa niyaho muddo badan inaad ila joogeen dhakhtaroo ad iga tagtee fasif lii sifatan aakhuduhaa canka waxaad ii tilmaantaa sifooyin oo ii qor waxyaaba markaa lagu caafimaadayo oo aan kaa qaato dadku waa jecel yihiin dakhaatiir dadku waa u qoraan khaasatan raashinka iid disay ku kan cun kan ha cunin kan cun kan cun kan ha cunin kan ha cunin markaa sidaasoo kale uu yidhi niyahu nin oday baa tahay waxaa laga yaaba inaad iga tagtee faqaala abiibkii wuxuu yidhi kow midda ugu horaysa laa tankix ilaa shaaba horta gabar yar mooye naa kale haisugu dhowaanin haddaad guursanayso ma rabtaa inaad caafimaaddo ha sidaa samee walaa ta'kul ha cunin min allaxmi hilibka xaggiisana ilaa fatiyan dhayla mooye wax kale ha cunin hilib kale haisugu dhowaanin walaa tashrab addawaa daawadiina ha cunin ilaa calaa cillatin inaad jirro qabta mooye intaasuu ugu naseexeeyey dad baa daawooyinka iska isticmaala madax yar baa xanuunaya maalintii toban baanadool buu cunaya wuu daalan yahay dukaankuu fadhiya war baanadool iisoo qaba soomaalida aad bay u cunaan daawada lama rabo inaad badsataan oo la isticmaalo ilay cillo kugu dhacdo mooye oo dhakhtarkii weli uu kugu naseexeeyo uu ku dhaho cun mooyaha cunin dawo cudur oo dhan iyadaa laga qaadaa dhakhtarka sidaas ugu marka naseexeeyey uu yidhi niyahow dawana ha cunin cillo kuga dhacdo mooye walaa ta'kul alfaakiha khudrawaadkana ha cunin waxyaabaha khudaarta ah ilaa fii nudjihaa markay karto mooye iyadoon karin ha cunin ilaan marmoon mooskaa laiska soo goynayaa mooskiion bislaanin khudrawaadka ilaa ay bislaadaan mooye ha cunin moos baa la soo goyn markaasaa la karinayaayo waa la cuni qaarkood cambadii bay keenayaan qaar baa xoog lagu bislaynaya waad aragteen lagu karinaya waxyaabaha cudurada laga qaada wa hadde shuukhdan goormay noolaayaan waa islaamkii ka hor taariq aan idhaahdo alxaarif ibnu kilda rasuulka wakhtigii la saaray buu islaamay leeyihi waxyaabahaasay ka hadlayaan marka waa wakhti fog weeyaan wa sidoo kale wuxuu ku yidhi waxaad ku dadaashaa madqa acaami raashinka inaad burburiso soomaalida badanaa ma isticmaalno laakiin dadka kale waxaad u malayn markay wax cunayaan ama gacantay ku cunayaan ama qaaday ku cunayaan afkay gelinayaan maanta o dhan raashinkiibay muudsanayaan oo jijibinayaan laakiin annaga aawo qofkii saxan baa loo keenaya hilib ah laba deeqoaba laga saara gacantaa la dhaqana markaasaa la luluqanaya aad arki hilibkii iyo bariiskiiba la tufayo meesha lagu luqanayay soomaalida makhaayadahooda waad aragteen waxaa ku qoran ama madowga haddaas dadka kale way barteen waxay leeyiin meeshaan ha ku luluqan candhuuf ha ku tufin waayo raashinkii maana burburin raashinka calooshuu fariisanayaa dheefshiid inteed uga helaysaa marka yaa shiidi laf aad laqday iyo hilib geela dunjisay intee yaa shiidi markaa raashinka waxaa la rabaa markaa waxoo dhan in la burburiyo la jejabiyo saasuu dhakhtarka boqorkiisii ugu naseexeeyey waidaa akalta nahaaran wuxuu yidhi boqorow maalin haddaad wax cunto falaa ba'sa an tanaama dhib ma leh inaad seexato maalintii waidaa akalta haddaad cuntana leylan habeen haddaad cunto falaa tanam ha seexanin xataa tamshi ilaa aad ka socoto walow hamsiina khawa konton tallaabo hadda aad qaadide saasaa la rabaa in la sameeyo marka hooyooyinka lala shaqeeyo kolley guryaha laga casheeyaay waxaa la rabaa ilmaha haddaad qaarkood sariirta inaad geyso oo aad xambaarto sariirtoodii aad geyso si ay socodkuugu noqoto tv-ga haddaad shiganayso ha isticmaalin rmuud ha isticmaalin intaa yar soco ka soo soco jikada biyo haddaad oga baahantahay soco adiga soo qaado laakiin fadhigii adigoo fadhiya iyo gurigii aad ku cashaynaysay inaad tiraado islaantii biyaha la ii keeno adoo raashinkii ka dhargay waxa weeyaan caafimaad ma helaysi sidaasuu leeyahy konton haddaa soco walaa ta'kulanna raashin ha cunin xataa tajuuca ilaa aad ka gaajooto maanta o dhan hadda dadkii waxbay cunaya walaa tatakaarahanna cala aljimaaci ayuu yidhi sidoo kale xaaskoo wax laga raadiyana maalan adigoo karaxsanaya oo isdhibaya hawshaa ha samaynin adigoo dhib ay kugu tahay waa adigoo faraxsan oo ma aragtay maa sha allah hawsha doonaya aa la doonaya inaad samayso walaa taxbis ilbawla waxyaabaha cudurka laga qaado wuxuu yidhi niyow kaadiha isku celin inuu yidhi kaadi hadday ku qabato markiiba xaajadii iska soo gudow dadba hadda maanta o dhan iska taagnaan oo saacad baa laga yaabaa inuu sugayo iyo bahashina ay soo celinayso hadday ku qabato iska soo hagaajiyo markaa iska soo daadi arrimahaasoo dhan markaa ayuu markaa ugu naseexeeyey wakud min alxamaami qabla an taakuda qabla an ya'kuda minka walaa ta'kulanna طacaaman raashin ha cunin buu yidhi wa fii maciidatika طacaamun raashin ha cunin adigoo calooshaada raashin uu ku jiro waxyaabaha caafimaadka lagu helo weeyaan maantaad qadaysay calooshaadii weli raashin baa ku jira wax kaa yimid male haddana maantana haddaad hilib kale ku darto ka waran caawa adigoo markaa raashinka halkaa uu kaa taaga aada seexato marka waxyaabahaasoo dhan waxay leeyihiin caafimaad baa lagu helaa dhakhtarkana sidaasuu yidhi wa waiyaaka sidoo kale iska ilaali buu yidhi an ta'kula inaad cunto maa tacjizu asnaanuka can madqihi ilkahaaga waxay ka caajizayaan inay ruugaan weliga ha cun buu yidhi soomaalidu hilib geel bay aada u jeceshahay hilib geel haddee yaa raamsan kara ilkahaagaba maanta o dhan saaad u raamsanayso oo aad u ruugayso waxaa laga yaaba inaad kari weyso marka dambe waad liqi maa sheekhana wuxuu leeyahay raashin aadan burburin karin ilkahaaga ha cunin lafaha haddaad noqdo hade adigaa jirinaya markaa ayib fatacjiz markaa maxaa dhacaya fatacjiz maciddatuka can hadmihi calooshaadii markaa waxay ka caajizaysaa hilibkii inay burburiso cudur baa ku imaani beerkaa lagaa qaban kelyaha lagaa qaban gaas baa kugu dhici raashinkii markaa hala burburiyo takhaatiirtana zamankan hadda jooga dadka way ugu naseexeeyaan intaasoo kunoo sano ka harna takhaatiirtii baa sidaa markaa dadkii ugu naseexaynaysa oo u sheegaysa meelahanay ka faa'iidaysteen ayib arrimahaasoo dhan markaa waxyaabaha lagu helo caafimaadka weeyaan hmm, ayib alimaam shaafici radia allaahu canhu imaamkeennii maxamed ibn idriis raxmat ullaahi tacaala calayhi isagana wuxuu leeyahy arrimo badan oo caafimaadka ku saabsan ibiga waxbuu ka garanaya sheekhu imaamkeenna raxmat ullaahi tacaala calayh ayib wuxuu yidhi afar afar buu u sheegi doonaayo arbacatun afar wuxuu yidhi tuqawi lbadan waxay xoojisaa jirka aklu laxmi hilibkoo la cuno jirkuu xoojinayaa washamu iibi iyo barfuunka iyo cadarkoo la carabsado qofka inuu ku dadaalo barfuunka inuu marsadana jirkaagii qawi buu noqonaya wa karat اlgusli iyo in la qubaysto min hayri jimaacin jamac la'aan adigoon xaaskaaga waxbaba ka raadinbu inaad iska qubaysato waxa weeyaan qubayska badan waan soo marnay waxyaabaha lagu caafimaado weeyaan sheekh wuu noo soo sheegay in la qubaysto imaamkeennana wuxuu leeyahy sidaa min hayri jimaacin walubsu lkataani dharka suufka ka samaysan oo la xirtana caafimaad baa lagu helaa wa arbacatun afar shayna tuuhinu lbadan jirkay daciifisaaya iska ilaaliya karat ljimaaci haweenkaoo wax badan laga raadiyo sidaan hore usoo sheegnay wa karat lhami murugta badan wa karatu surbi lmaai cala ariiqi iyo biyahoo aada loo cabo markaad soo kacdo adigoon afka wax saarin biyo badan inaad cabto aad u badan jirkay daciifisaa wa karatu akli xaamidi waxyaabaha dhanaan oo aada loo cunana jirkay daciifiyaan rasuulkeena sal allahu alay waslam waxyaabaha macaan buu jeclaan jiray wa arbacatun wuxuu yidhi afar shayna tuqawi lbasar araggay xoojiyaa afartaa shay indhahaagaa kuu furmaya si fiican baa wax u arkaysaa nuurkiibaa kuu soo noqonaya aljuluusu in la fariisto xiyaala alkacbati kacbada horteeda kacbada ilaahay nugu irsaaqay inaan ziyaaranahe kacbada horteedaoo la fariisto indhaha dadka ugu caafimaada walkuxlu iyo in la indhakuusho cinda nawmi marka la seexanayo dadka maalan indha xanuunayaan hadda indhakuulka uu fiican yahay ismidkaana fiican indhakuulka lagu magacaabo in lagu indhakuulsho marka la seexanayo dadka qaarkii indhakuul hadday kuu arkaan hadda qaarkood way kaa caranayan qofkii waxay leeyahay de goormuu sidaa noqday ma indhaha inuu kuushaa u dambaysay miyuu isbedelay maxaa iga dambeeyey waayaha ah, indhakuulka rasuulkeena sal allahu alay wasalam wuu samayn jiray wanadru waxyaabaha indhaha roon waxaa ka mid ah in la eego la fiiriyo ila alkhudra cagaarka doogga oo la fiiriyo indhaha ku caafimaada wa tandiifu اlmajlisi meelaha la fariisto oo sidoo kalena la nadiifiyana waxaa lagu helaa ayuu yidhi imaamu shaafici caafimaad badan baa lagu helaa meeshaad degan tahay xafiiskaaga dukaankaaga oo la yska nadiifiyo oo wasakda la yska ilaaliyo indhahaa kugu caafimaaday laakiin maantao dhan had haddaad wasak dul fadhido ka war maantao dhan waxaasaad eegaysaa jermiskii ka soo baxaybaa indhaha kaa gelaya indhahaad ka jiranaysa markaas waxaad leedaha waxay ugu dhacay indhihii baa cuncunayo waayahan waxaan u malaynaya inuu maaragtay indha xanuun isoo hayo daaf arbacatun afarna tuhinu lbasara aragga ayay daciifisaa afar shay oo qofkii indhola-aan baa ku dhacaysa annaduru in la eego ila alqadari wasakhdoo la fiiriyo meelaha wasakda markaad marayso shaydaanka iska naar hana eegin wa ila almasluubi qof la xirxirayoo la tooganayoo la dilayana in la fiiriyana aragtida dhibbay u keentaa shaygan soo socdana fiiri waxaa indhaha maaragtay dhib u keenaya wa ilaa farji lmar'a haweenta xubinkeeda faraceeda in la fiiriyana indhahaga ku daciifay haddee zamankan waxyaaba badan baa la isweydiinayaaba culammada qaarkood su-aalo adag baa la weydiinaya oo arrimaha ku saabsan fiirintiibaa waxaa leeya indhaha ku daciifaya maxaa u malayn inay qof wax kala sameeyey markaa talo muxuu la kulmi doonaa waalqucuud iyo in la fariisto indhaha waxay ku daciifaan musta mustadbira qibla qiblada oo xaggeeda laga jeesto waa kacbadii xaggeedii watakhiduu min maqaami ibraahiima musalla ibraahim maqaamkiisii oo qaarkood kacbada way yidhaahdaan ama meeshuu ku istaagay baan u tukannaa soo maa maalan qibladoo laga jeesto ama adigoo kacbada agteeda jooga oo aad dhinac kale u jeesato indhahaaga way daciifayaan sidaa awadeed ba xadii waxaa ku sugnaaday qofka fadhiga ugu wanaagsanee uu fariisto ama markuu wax baranayo ama markuu ilaahay caabudayo qur'aan akrinayo ilaahay uu xusayo waa qibaal alkacba weeyaan qibaal alqibla qiblada xaggeedoo loo jeesto dad baa waxaa arka masjid bay ku jiraan maalan waxbuu akhrisanayaa ilaahay buu xusayaa safka horaa laga yaaba inuu ku tukaday dadkiibuu kusoo jeesanaya imaamkiina maaha xagguu u soo jeesanaya ama meel kale uu ku tiirsanayaayo dhinac kale u eegi facalaa kulli xaal imaam shaafici wuxuu yihi waxyaabaha indhaha markaa daciifiye weeyaan ayib ayib sidoo kale alma'muun imaamkii lagu magacaabi jiray abiibkiisii baa wuxuu ku yidhi isagoo la hadlaya boqor buu ahaa alma'muun wuxuu ku yidhi laa ta'kul طacaaman raashin ha cunin wa fii macidatika طacaamun raashin ha cunin adigoo calooshooda raashin kale uu ku jiro waxyaabaha lagu jirrada weeyaan wa waiyaaka an takula iska ilaali buu ku yidhi sidoo kale waa tii aan soo maraynay acaaman acaam yutcibu adraasaka gowsahaaga ma aragtay dhibaya fii madqihi gowsahaaga inay ruugaan ama ay raamsadaan dhibaya calooshaada raashinka ha gelin ilkahaagii baa ku rafaadiya gowsahaagii calooshiibay dhib u geysanayaan ha cunin taasuu ugu naseexeeyey fatacjiza markaa macidatuka can hadmihi calooshaada markaa ay awoodi weyso iyo xiidmahaaga ay awoodi waayaan inay markaa burburiyaan wa iyaaka wuxuu ku yidhi iska ilaali wa karata aljimaaci jamaaca badan iska ilaali iyo haweenka wax laga raadiyo fa innahu maxaa yeelay yudficu nuura alxayaa nolosha nuurkeedii ayuu markaa burburinayaa jamaaca badan wa iyaaka sidoo kale iska ilaali wa mujaamacati alcajuuzi qof weyn ma aragt inaad wax ka raadiso iska ilaali fainahu yuuriu mowta alfaja'i arrinkaa wuxuu qofka u keenaya inuu degdeg u dhintuu yidhi uu geeriyoodo arrimahaana wuu ugu naseexeeyey sheekha waxyaabo badan oo markaa arrimaha ku saabsan ayuu sheegay wa arbacatu ashyaa afar shayna tumridu اljisma waxay markaa daciifinayaan qofka jirkiisii bay daciifinayaan afar shay qofka hadduu iska ilaalin waayo waxaa ka mid a ah alkalaamu alkaiir hadalka badan qofka hadalkiisa hadduu badan yahay dembi badanna wuu ku dhacayaa jirkiisana wuu daciif sida u hadlayo wanowmu lkaiir hurdada badan hurdada takhaatiirtu waxay badanaa sheegaan qofka afar iyo saac wuxuu u baahan yahay siddeed saacadood baad u baahanta hurdada badan markaa jirkaada ku daciifaya wاlأkl اkaiir raashinka badan ibnuqayim waxaan ka soo guurinay cuduradoo dhan waxyaabaha laga qaado waa hurdada badan iyo raashinka badan weeyaan ilan qofkii hurdadiisii hadday badataan cibaadadiisii way yaraanaysaa raashinkaagii hadduu batana hurdadaadii baad badan wاljimaacu اlkaiir iyo sidoo kale arrinkaana aada looma ammaanin in la badiyo way fiican tahay oo ajr laga raadiyo qofka muslimka ajir buu ka helayaa xaaskiisa hadduu wax ka raadiyo laakiin inaad badiso culummada culummada takhaatiirta kulli waxay leeyihiin ma aragtay waa laga fiican yahay arrimaha ayaan insha allahu tacaala jeclaysannay inaan kitaabkeennii wanaagsanaa eh, adducaa min alkitaabi wasunna waalcilaaj biruqa min alkitaabi wasunna aan kusoo gabagabaynaynaa wsal allah wslama calaa nabiyina muxamed وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين